bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm qala الmؤlif raximah اllah wالdarb الthani nooca labaad waxaan kusoo dhex jirnay maa iyo noocyadeeda waxaan hore usoo sheegnay maa inay uqeybsanto laba qaybood mar ay isim noqoto iyo mar ay xaraf noqoto marka isimka ay noqone waxaan soo sheegnay inay tahay toddoba qaybood haddana waxaan gelaynaa marka ay xarafka noqone wadarbu thaani nooca labaad oo maa xarfiyatun waa maadii xarfiyada ahayd wa awjuhuhaa noocyadeeduna khamsatun waa shan toddoba marka haddii lagu daro shan waxay noqone labiyo toban saas daraaddeed maa macaanideedu waa labiyo toban wejiga koobaad maada xarfiyada ah waa inay naafiye noqoto fatacmalu oo markaas ay camal fasho fii dukhuulihaa cala aljumali alismiyati jumlooyinka ismiyada ah gelitaankeeda ay ku camal fasho camala laysa sida laysa ay u camal fasho camala laysa ay ka camali laysa sida laysa ay u camal fasho laysana waxaa macruuf ah isimkana inay rafcido khabarkana ay nasbido fatrfacu lisma isimkay rafcine watansibu lkhabra khabarkana waa nasbine fi lugati lxijaaziyiin reer xijaaz ayaa ku camal siiya isimkeeda iyo khabarkeeda naxwu qowlihi tacaala ma hada bashara hada ismu ishaarahaas waa isimkeedii basharana waa khabarkeedii maa huna umahaatihim hooyooyinkood ma aha huna waa isimkeedii umahaatihimna waa khabarkeedii wathani wejiga labaadna masdariyatun gayru darfiyatin waa masderiyo aan daraf aan ahayn yacni daraf naa-ib kama aha laakiin ayada iyo ficilka ka dambeeya masder baa lagu soo dhalaaliyaa naxwu qowlihi tacaala bimaa nasuu yowma alxisaab maadaas meesha ku jirta iyo nasuuda ka dambeyda oo ficilka maadi ah masder baa lagu soo dhalaalinaa masderkaasna waa majruurun bilbaa fatusbaku maca silatiha maadaas iyo siladeeda oo nasu ah ilaan maadan masderyada ah waa mawsuul xarfi ah silay u baahan tahay nasuu oo ficil iyo faacil ka kooban ayaa sila u noqone fatusbaku maca silatiha maadii masderyada ahayd ayada iyo siladeeda bimasderin masder baa lagu dhalaaliyaa masder baa kasoo dhex baxa marka labadooda la isku daro ay binisyaanihim iyaahu iyaahudaas damiirkaas mansuubka ah oo munfasilka ah yowma alqiyaama buu u laabanaa ay binisyaanihim halmaamitaankooda darteed iyaahu oo maalinta qiyaame ay halmaameen ay yowma alxisaab wathaalith wajiga saddexaadna masdariyatun darfiyatun waa masderiyo ayada iyo waxaa ka dambeeya masder baa lagu dhalaalinaa darafna naa bay ka tahay darfiyatun zamaniyatun darf zaman bayna naaib ka tahay naxwu qowlihi tacaala maa dumtu xayaa inta aan noolahay maadaas waa masderiyo masderiyana waxaa loo leeyahay ficilka iyo faacilka ka dambeeya iyo ayada masder baa lagu soo dhalaalinaa oo addawaam ah darfiyana waxaa loo leeyahay daraf oo mudda ah ayay naa'ib ka tahay hase ahaatee marka la dhalaaliyo ayadii waxa ka dambeeya oo masdarka lagu dhalaaliyo darafkii ay naa-ibka ka ahayd banaanku imaanaa laakiin inta maadu banaanka ay joogto darafka ay naa-ibka ka tahay meesha imaamayo fatanuubu waxay naa-ib ka tahay maadi cani lmuddati muddo ayay naa-ib ka tahay saas daraaddeeda darfiya loogu magacaabay almuddatuna waa darfu zamaan wa tu-awalu bimasdarin ayada iyo waxaa ka dambeeyana masder baa lagu awilaa saas daraaddeeda masderya loogu magacaabay ay muddata dawaamii xayan inta aan noolahay walaa taqacu darfiyatan gayra masdariyatin maadu ma noqoto darfiyo oo masderiye aysan la socon laakiin masderiye kayru darfiya waa noqon kartaa masderiyo iyo darfiyo isla socota waa noqon kartaa laakiin darfiye keligeed oo masderiye aysan la soconin ma dhacdo fa amaa qowluhu tacaala kullamaa adaaa lahum mashow fiihi kullamaa adaaa lahum markastoo kasta u iftiimo mashow fiihi way ku soconayaan qeyb ka mid a ah dadka waxaa dhici karta inay tawahumaan kulamaa maadaas ku jirta ahi inay tahay darfiyo masderna aysan ahayn kulamaa ay kulla waqtin insaas ay tahay taasuu rabaa marka inuu ka hadlo fazamanu lmuqadar hunaa zamaanka meeshaan la qadara majruurun waa majruur yacni zamanka maadaan lagu awilaahay waa majruuruu yihi oo muxuu majruur ku yahay calaa annahu mudaafun ilayhi oo yaa loo soo idaafeeyey kuladan ay kula waqtin wlmajruuru majruurkana laa yusamaa darfan istilaaxan darf lama yidhaahdo mar hadduu majruur noqdo ama marfuucu noqdo darafa de lama yidhaahdo yidhahd istilaaxan ee waxaa la yidhaahdaa ismu zamaan waraabicu kan afaraadna kaafatun can ilcamali wejiga afaraad waa inay kaafa can ilcamali noqoto camalka inay hor istaagto wa hiya fi dalika markaas kaafada ay tahay halaathatu aqsaamin waa saddex qaybood alwalu qismiga hore kaafatun can camali rafci camalkii rafcaha ayay hor istaageen fi lfaacili oo faacilka ayay ka hor istaagee ficilka ayay waxay ka hor istaagay inuu faacil qaato ka qowlihi wahuwa almaraar ninkan shaacirka waxaa la yidhahdaa almaraar alfaqcasi yukhaatibu imra'atan haweeney buu la hadlaa oo muxuu leeyahay sadadti fa adwalti suduuda waqallama wisaalun calaa tuuli suduudi yaduumu sadadti gabar yahay waa jeesatay fa adwalti suduuda jeesigiina waa dheerayday oo dhaqso uma aadan soo laaban wa waqalamaa wisaalun waxaa yar xiriir yaduumu inuu daa'imo calaa tuuli suduudi maca tuuli suduudi wuxuu leeyahay xiriirku sii soco maayo kala aamusnaantan iyo kala maqnaantan haddii ay dheeraato xiriirku sii soco maayo fa qalla qallamaa qallada ku jirta ficlun maadin waa ficil maadi yaqbalu taa-ayni labada ta waa aqbala yaqbalu taa-inina wuxuu la jeedaa taau u iyo taau lfaacil nuskhooyinka qaarna waxaa ku jirta yaqbalu ta'niis oo uula jeedo markaas taa-u taaniis buu aqbalaa wamaa maada qalla ka dambeydana kaafatun lahu qalladaas waxay ka hor istaagaya can dalabi lfaacili faacil inuu dalbo haddaba qalla maa laa faacila lahu waa ficil maadi oo faacil aan lahayn inuu faacil qaatana maadan ba u diiday wa amaa wisaalun wisaalun miya fahuwa faacilun waa faacil lificlin maxduufin ficil maxduuf ayuu faacilu yahay wisaaluntaan meesha taallana waxaa la leeyahay waa faacil laakiin ficil maxduufa oo yaduumuda dambeeyay fasire buu faacilu yahay waa faacil muqadamana haddee basriyiintu in laga dhigo ma qabaan ee kuufiyiinta qaba in laga dhigi karo faacil muqadam ah وأmا وsاaل fhuوa فاaعل waa فاaعل لفعل مxdوف وuجوبا فعل مxdوف oo xadفkiisu waaجiب uu yahay ayuu فاaعل yahay يفsirhu فicilkaas مxdوفka waxaa fasiraya الفعل المذkور فicilka la sheegay وهuو يduم والتqديirna wuxuu yahay qلmaa يduم وsاaل يduuم عalىa xadi waxay la mid tahay in امrؤ hlka ayay la mid tahay inta شharطiyada ah, waxaa ka dambeeya inuu ficil noqdo soo lama rabin haddii isim uu ka dambeeyo see la yeelaa isimka ka dambeeya mubtada'na lagama dhigi karo haddee waxaa leeyaha waa faacil lificlin maxduufin yufasirhu maa bacdahu taqdiirkuna wuxuu yahay in halaka mru'un qof hadduu dhinto halaka uu dhinto saasna waxaa qaba basriyiinta laakiin kuufiyiintu waxay qabaan imru taan faacil muqadama in laga dhigi karo halakana ficilkeedii oo muahara uu noqon karo walaa yakunu wisaalun mubtadaan an wisaaluntaan mubtadaa lagama dhigi karo walaa yakunu wisaalun wisaalun mubtada'an an mubtada ma noqon karo wa wakhabaruhu yaduumu khabarkiisana yaduumu u noqdo lianna alficil almakfuufa can dalabi lfaacili maxaa yeelay ficilka laga celiyey inuu faacil dalbo laa yadkulu ma galo ilaa cala aljumali alficliyati jumlooyinka ficliyada ah maahe liannahu ujriya majraa xarfi nafyi maxaa yeelay ficilkaas faacil la-aanta ah sida qallo oo kale wuxuu taagan yahay booskii xarfu nafyiga qallamaa wisaalun qallamaa yaduumu asalku waa inuu saas noqdo qallamaa yaduumu waxay ka dhigan tahay maa yaduumu camal ay ka dhigan tahay haddaba ficilka yaduumu ah xarfu nafyiga gala wuxuu u taagan yahay soo ma aha yaduumudaas masderkeeda inuu anfiyo maa yaduumu haddii aad tidhaahdo maadani waxay anfinaya dawaamka laga fahmaya yaduumudan soo ma aha qalamaa yaduumuna waa la mid ayadana qalamaa yaduumu waxay la mid tahay maa yaduumu adoo yidhi faqowlu hadalkaaga qalla maa taquulu aad tidhaahdo bimacnaa maa taquulu ma dhahaydid waaye saas daraaddeed ficilkii mudaaric waa inuu meeshiisa iska joogo qalla maana xarfu nafyi bay ka dhigan tahay qaalow sidaa waxaa yihi ibnu malik fii sharxi tasiil ayuu saas ku yihi fain qulta haddaad tidhaahdo ayna faacilu qallamaa qallamaa faacilkeedii aaway qultu waxaan leeyahay laa faacila lahu faacil ma leh fain qulta haddaad tidhaahdo alficlu ficilka laabudda lahu min faacil faacil kama maarmo ficil faacil la-aana ma jiro haddaad i tidhaahdo qultu waxaan ku leeyahay aquulu bimuujibihi hadalkaas waa kugu raacsanahay walaakin fii gayri lficli اlmakfuuf laakiin waa laga soo istinoona ficilka makfuufka ah ficil faacil la-aan ma noqon karo haddaa i tidhaahdo waxaan ku leeyahay waa sax laakiin ficilka makfuufka oo in laga soo reebo almakfuuf can طalb اlfaacili laa faacila lahu fain qulta haddaad tiraahdo hal lidalika nadiir ficilkaas makfuufka aad ku sheegay oo faacil la-aanta wax lamida ma jiraan qultu waxaan ku leeyahay nacam haa nadiir waa leeyahay alficlu lmu'akidu ficilka mu'akidka ah ka qowlihi ataaki ataaki laaxiquun uu yihi waa kaa daba yimideen waa kaa daba yimideen kuwii ku cayrsanayey falaaxiquuna faacilun lilwal laaxiquuntan ataakida hore bay faacil u tahay ataakidaas hore ayay laaxiquun faacil u tahay walaa faacila lithaani midka labaad oo mu-akidka ahna faacil ma leh qaalahu lmusanifu fi tawdiix musanifka ayaa warkaas tawdiixa ku sheegay walam takufa maa min alafcaali can camali rafci ilaa halaatha maadaan inay kaafada tahay aan soo sheegnay afcaasha ay faacilka ka celin karto wuxuu yidhi waa saddex qalla iyo taala iyo kahura falawalu qalla waxaa ka mid ah qalla maa yabraxu labibu ilaa ma yuurisu lmajda daaciyan ow mujiiba ayuu yidhi qalla maa yabraxu labibu ay maa yabraxu labibu ninka caaqilka ah kama zuulo daaciyan inuu dadka ugu yeeraa ilaa maa wixii yuurihu lmajda sharaf dhaxal siinaa ah ow mujiiban ama inuu ajiibaa wixii sharaf dhaxal siin ninka caaqilkaa ah wuxuu leeyahay kama zuulo inuu dadka ugu yeero wixii sharaf u keenaa haddii asaga loogu yeerana inuu ajiibaa ka zuuli maayo haddaba qalamaadan xarfu nafyi bay ka dhigan tahay saas daraaddeed yabraxudaan oo isimka iyo khabarka qaadane eh oo kaana akhawaadkeeda ka midka ah waya camalfale shardigeedana wuxuu ahaa nafyi iyo wax lamida inay ka hormaraan haddana nafyi baa ka hormarayaan leeyahay nafyigaas oo ah qallama haddaba yabraxu labiibu ficil iyo faacil buu noqday qalladaasna faacil ma laha wa thani kan labaad oo taalo ahna ninkii shaacirka ahay wuxuu yidhi yabna zubayri taalamaa casayka ya zubayri ina zubayrow waa cabdullaahi ibnu zubayre taalamaa casayka ay taala cisyaanuka caasinimadaadu waa fogaatay waa dheeraatay dadka madaxda inaad ka hor timaado waa dheeraatay uu leeyahay taalamaa faacil ma laha inay faacil qaatana maadaas baa u diiday haddaba casayka wuxuu ula jeedaa casayta saasuu ka wadaa qeyb culimmada kamida waxay qabaan damiirkii marfuuca ahay booskiisa inuu taagan yahay damiir mansuub ah asalkuna uu ahaa casayta ta'daas oo marfuuca ahna booskeedii kaafkan mansuubka ah la dhigay laakiin muxaqiqiintu waxay qabaan damiir booskiisa damiir la dhigay inuusan ahayne inuu yahay ibdaalkii tasriifiga ahaa oo kaaftaani ay beddel ka tahay ta'dii whaalidu kan saddexaadna kahura maa facalta kadaa saas inaad yeesho way badatay walaa tadkulu haadihi alafcaalu lmakfuufa bimaa afcaashan maadu ay faacilka ka celiday ma gasho ilaa calaa jumlatin ficliyatin jumla ficliya maya wax kale ma gasho jumladaas ficliyada ficliyadahoo surixa bificlihaa ficilkeeda carabka lagu dhuftay wa amaa qalla maa wisaalun iyo wixii la mid ah oo ficilkeeda meesha uusan oolin mima aljumlatu gayru musaraxin bificliha jumladaasoo ficilkeeda aan carabka lagu dhufanin faqaala siibawey wuxuu yidhi daruuratun waa daruuro siibaweyhi warkiisu sidaanu ahaa wuxuu yidhi waqad yajuusu fi shicri taqdiimu lsmi waqad yajuusu fi shicri shicirka waxaa ku banaan taqdiimu lismi isimka in lasoo hormariyo haddaba taqdiimu lismi maxaa loola jeedaa dadka siibawey warkiisa fasira waxay ku macneeyeen inuu ula jeeday ficil faacilkiis kama soo hormaro ilaa fii daruurati shicri daruuratu shicri inay jirto ma ahani haddii daruuratu shicri ay jirtana faacilka inuu soo hormaro oo ficilkiisa uu ka soo hormaro waa la ogol yahay saasaa lagu macneeyey faqiila waxaa la yidhi faqaala siibawey wuxuu yihi daruuratun waa daruuro wاlqismu الthani qeybta labaadna kaafatun can camali nasbi maada kaafada ah mar waxaan nidhi waxay celidaa rafcaha takufu can camali rafci qismiga labaadna takufu can camali nasbi wاrafci nasbaha iyo rafciga labadaba wadalika maca ina wa akhawaatiha waa ina iyo akhawaadkeeda haddii ay gasho naxwu qowlihi tacaala inama allahu ilaahun waaxid allah waa macbuud keligii ah haddaba inadaas ma camal falaydo inay camal fasho oo isim iyo khabar ay qaadatona maadan baa u diiday allaahu marka waa mubtada ilaahuna waa khabarkeedii wاlqismu الthalith kaafatun can camali اljari camalka jarka ah ayay celidaa wa muhayi-atun waxayna keentaa lildukuuli cala اljumali اlficliyati jumlooyinka ficliyada xarfu jarki inuu galo markii si horena xarfu jarku wuxuu khaas ku ahaa asmaada ah, laakiin maadan xarfu jarka camalkiisii markay ka celido wuxuu iska gelaa jumlooyin ficliya ah falmuhayi-atu midda u diyaarinee xarfu jarkii inuu ficil galo naxw qowlihi rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin iyo wixii lamida waaye ruba xarfu jar waaye waxaana asalka u ahaa waxaa ka dambeeya inuu noqdo isim haddana waa ujeedaa yawaddu ayaa ka dambeeya oo ficil mudaaric ah haddaba jumladaas ficliyada ah ruba dabadeed inay dhacdo waxaa keenay maadan oo rubadaas ficlida inay camal fasho walkaafatu can camali اljari midda camalka jarka ka celinee laakiin isimkiisii uu ku baaqi ahaana macnaha wuxuu ula jeedaa xarfu jarku camal fali maayo oo maad ayaa u diide laakiin isimnimadii laakiin waxaa ka dambeeya isimnimadiisii buu ku baaqi yahay naxwu qowlihi wahuwa samawal wuxuu yidhi ninka shaacirka ah akhun maajidun lam yukhzinii yowma mashhadin kamaa sayfu camrin lam takunhu madaaribu huwa isagu akhun waa walaal walaalkaasoo maajidun sharaf leh walaalkaasoo lam yukhzinii aan i hoojinin oo garabkayga aan ka bixin yowma mashhadin maalintii dagaalka wuxuu leeyahay waa walaal fiican oo qiimo leh maalintii la dagaalamayana garabkayga kama bixin kamaa sayfu camrin ninka camar la yidhaahdo seeftiisuba sida aysan lam takunhu aysan u asaga madaaribuhu madaaribu sayfi sayfta madaaribteedu camar sida aysan u khiyaanin haddaba lam takunhu haadaas waxay u laabanaya camar takun faacilkeeduna waa madaarib madaaribuhu haada ku jirtana sayftay u laabaneen kamaa sayfu camrin sida camar seeftiisuba lam takun aysan u khiyaamayn madaaribuhu madaaribu sayfi sayfta madaaribteedu hu camar aysan u khiyaanin wuxuu leeyahay ninka camar ibni macdi karib la yidhaahdo sayftiisa sida wixii uga dan lahaa uu qabsaday oo garabkiisa aysan uga bixin oo cadowgu ugu laayay ayuu ninkan walaalka iyo garab joogayuu leeyahay yacni wuxuu iga dhignaayuu leeyahay ninkan walaalka ah sayftii camar meeshii ay camar u joogtay camarkan uu sheegaana waa camar ibni macdi karib waana faarisu ahli lyaman seef buu lahaa seeftaasoo mathal noqotay waxayna ka samaysneedaa la yidhaahda jawaahir aada u qiimo badan haddaba waxaa laga rabaa kamaa sayfu camrin maadaas waxay ka celiday kaaftaas inay camal fasho sayfu camrin marka waa mubtada lam takunu madaaribuna waa khabarkii waana ujeedaahoo kaafkaas waxaa ka dambeeya waa isim oo maadii ma aysan keenin xarfu jarkii waxaa ka dambeeya inuu jumlo ficliyaa noqdo maada marka kaafada ah can camali ljari xarfu jarka waxaa ka dambeeya inuu isim noqdona waa dhici kartaa waxaa ka dambeeya inuu ficil noqdona waa dhici kartaa birafci sayfu cala libtidaai walkhabar sayf waa la rafcinaa inuu mubtada yahay waxaa ka dambeeyana khabar uu yahay wakhtulifa waxaa laysku khilaafay fii ma taaliyati lilafdi bacda waxaa laysku khilaafay bacda maada ka dambeyda في qowlihi oo ku jirta ninkii shaacirka hadalkiisa huwa lmaraar waa maraare yukhaatibu nafsahu asoo naftiisa la hadla wuxuu yihi acalaaqatan uma alwaliidi bacdama afnaanu ra'sika kahaqaami lmukhlisi ma waxaad jeclaane uma alwaliid iyo uma alwulayd labadaba waa la yihahdaa ataclaqu ma waxaad jeclaane uma alwulaydi ama uma alwaliidi gabadha umulwaliid la yihahdo miyaad jeclaane calaaqatan jacayl bacdamaa afnaanu ra'sika madaxaaga foodiisa ka thaqaami lmukhlisi geedka thaqaamka ah oo engegay eh, oo kale markuu noqday kabacdi miyaad gabadha umalwaliid ah jeclaanay u leeyahay calaaqatan marka waa masdar ficilkiina meesha waa ka xadfan yahay ataclaqu marka waxaa la yidhaahdaa caliqa almar'ata wa caliqa biha idaa axabbahaa markuu jeclaado wuxuu leeyahay adigoo nin waayeela oo madaxaagii uu cero noqday oo geedkaas thaqaamka ah oo engegay oo kale uu noqday markaas kadib miyaad gabadhaas jeclaanah uu leeyahay calaa qowleyni laba qowl baana laysugu khilaafay faqiila waxaa la yidhi kaafatun libacda can ilidaafa waxaa la yidhi bacdadaas oo waxa ka dambeeya loo idaafayn lahaa ayay maadaanu ka celiday idaafadii ilaa afnaan oo loo idaafayn lahaa bacdadaas afnaan wa qiila waxaa la yidhi masdariyatun waa masdariyo cinda man yujawizu waslaha bijuma biljumlati lismiyati saasna waxaa qaba dadka aaminsan maada masderyada ah in waxaa ka dambeeyaahi uu jumlo noqon karo waalcalaaqatuna bifatxi lcayni lmuhmala caynta waa la fatxinaa alcalaaqa sidoo kalena alcilaaqana waa la yidhaahdaa bifatxi lcayni wa kasriha calaaqatu lxubbi waa jacaylka xiriirkiisa walwulayduna taskiiru lwalad waay wahuwa sabiyu waa cunuga yar alwaliidna waa la dhahaa wاlafnaanu jamcu fananin wa huwa algusnu waana laanta geedka wa kahaqaamina bifatxi thaai thaadu waa kor dhigan tahay waalghayn ilmucjama gaynkana dhibac buu kor ku leeyahay jamcu thaqaamatin khabaru waa khabaru lmubtada wa huwa thaqaamkuna nabtun fi ljabali waa geed yaroo buuraha kasoo baxa yabyadu waa caddaada idaa yabisa markuu engego shabaha bihi geedkaas wuxuu ku shabahay ashayba ciradiisa ciradiisiibuu wuxuu ku shabahay geedkaas thaqaamka ah marka ciradiisii ama madaxiisii cirada waa mushabah thaqaamkuna waa mushabahu bihi wajhu shabahna waa bayaadka almukhlisina bilkhaai lmucjama wasiini lmuhmala khaada koray dhibac ku leedahay siintuna dhibac ma laha ismu faacil waa ism faacil min akhlasa min akhlasa nabaatu laga keena ida khtalata radbuhu wayaabisuhu markuu isku darsamo ikhtilaasku marka waa isku dhex darsamid ida اkhtalada markuu isku darsamo radbuhu midkiisa qoyani wa yaabisuhu midkiisa engegan waاkhtalasa ra'su idaa khaalata sawaadahu lbayaad markii madow iyo caddaan uu ku darsamo wاlwجه الkhamisna zaa'idat waa zaa'id wa tusamaa hiya wagayruhaa wa tusamaa hiya maada zaa'idada iyo wagayruhaa wixii ayada la midka ah min alxuruufi zawaa-id oo xuruufta zawaa silatan baa lagu magacaaba wa fi istilaaxi lmucribiin mucribiintu saasi u adeegsadaan zaaida ida waayo carabka laguma dhufto kitaabka gadaalna waa nooga imaan doontaa ee waxaa la yidhaahdaa waa silo waa ta'kiid waa taqwiya firaaran iyadoo laga cararaa min an yatabaadara ila dihni inuu qalbiga usoo daadego ana zaa zaaidka laa macnaa lahu inuusan macno lahayn waalxaamilu calaa haadihi tasmiyati tasmiyadaas waxaa ku xambaaraa in la yidhaahdo waa silo ama waa ta'kiid in la yidhaahdo khusuusu maqaami lqur'aani qur-aanka qiimaha uu leeyahay gaar ahaantiisa marka qur-aanka la joogo xarafka tawkiidka ama taqwiyada faa'iideyna zaa'id lama dhaho si qofkaysan ugu soo daadegin zaa'idku inuusan macno lahayn xaraf qur-aanka ku jiro oo macno lahaynna ma jiro saas daraadeed maqaamka qur-aanka iyadoo la ilaalina baa waxaa la yidhaahdaa sila iyo watacmiimu waxaa kaloo ku xambaaraa in la camimo sidoo kalena qur-aanka kayrkiisna waa la yidhaahdaa qur-aanka kayrkiisna silaa la yidhaahdaa sababtuna maxay tahay saddan lidariica haddii qur-aanka meelaha aan ahayn zaaid a u barato maalinta dambena qur-aanka zaaid adigoo la is arkee saas daraaddeed silo waa inuu carabkaagu la qabsado lidardilbaabi baabkaas si asaga dhan isku wado loo marsiyo dardulbaab saas ula jeedaa wa qadci lmaadati dariicadii ama waddadii loo mari lahaa in qur-aanka wax ku jira la yidhaahdo waa macno la-aan wadadaasna in la gooyo naxu iyadoo sila ah waxaa ka mid ah fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum ay fa biraxmatin naxariis min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay daraaddeed ayaad linta lahum rasuulka ilaahay oo ayaga aada ugu jilcanaatay camaa qaliilin layusbixunna naadimiin ay can qaliilin in yar kabacdi layusbixunna waxay noqon doonaan naadimiina kuwa ka qoomameeya waxay samaynaayeen ay fa biraxmatin wa can qaliilin layusbixunna naadimiin wallahu aclam halkaa iska joogo